qaybyaalo saddex ay u qaybsameen wa tanqasimu waa qaybsamaya haadihi lafcaalu afcaashaanu min jihati alcamali xagga camalfalka ilaa alaaati aqsaamin qaybyaalo saddex ay u qaybsameen saddex qaybooday u qaybsantaa marka laga fiiriyo xagga camalfalka shardi maleeda ma shardi leeda mase shardi male dhankaas marka laga fiiriyo sadexay uqaybsantaa saddex ay u qaybsantaa alqismu wal qismiga ugu horeeya maa weeye maa qismi wey yacmalu camal falaa haadal camal camalkan camalkii lasoo sheegay oo xuu wa huwa camalkii lasoo sheegay rafcu lsmi wa ismka la godidiisa wa nasbu lkhabari khabarkana la kordhigidiisa camalkaas qismi kamiduhu waa camal falaad laakiin shardi bishardi taqadumi maa maa hormarideeda shardigeedu ku camal falaa maada almasderiyati masjarka loo nisbeeyey maada adarfiyati darafka loo nisbeeyey calayhi korkiisa ay ka hormarto wa huwa qismigaasu ficlu waaxidun weeye wa huwa qismigaasu daama wey saddexa loo qaybiya afcaashan marka laga fiiriyo xagga camalfalka shuruud inta u baahan iyo shuruud waxaan u baahnayn marka laga fiiriyo saddexa loo qaybiya qismiga ugu horeeya shardi waxaa ah markuu camalkan camal falaa oo ah rafcu lismi wa nasbu lkhabar waxaa shardiga inay ka hormarto ma almasderiyatu darfiya waa inay ka horaydo haddaan ma masderiya darfiya ka horrayn ma camal fali karo waa hal hal ficil wey waa daama daama markay camal falaydo rafcu lismi wa lkhabar oo ay mubtadahana rafcaydo khabarkana nasbaydo shardi waxaa ma masderiya darfiya inay ka horaydo haddaysan ka horrayn ma camal falaydo marka daama keligeeda hadhihin waxbay rafci waxna waa nasbix alqism اwl qismiga ugu horeeya maa shay wey yacmalu camal falaa haada camal camalkan camalkan hadda lasoo sheegay oo wuxuu u yahay camalkaasu wahuwa camalka lasoo sheegay raafcu ism waa ismka la godidiisa waa mubtadi in la godo wa naصbu lkhabari iyo kabarka la nasbintiisa waa camalkaas camalkaas qismi ka midu waa camal falaa muxuu ku camal falaa bishardi taqadumi ma maa hormarideeda shadigeedu ku camal falaa maada almasderiyati masderka loo nisbeeyey maada adarfiyati darafka loo nisbeeyey calayhi qismigaasuu ka hormaro wa huwa qismiga shardigaas ku camal fala ficlun waaxidun waa hal ficil wa huwa ficilka keligiisuna daamo wey wlqismu haani qismiga labeeya maashay wey yacmalu camal falaa haada alcamal camalkan camalkan oo ah rafcu lism nasbu lqabr bishardi an yataqadama inuu ka hormaro shardigeeda ayuu ku camal falaa calayhi aw istifhaamu ama istifhaam aw nahyun ama nahy qismi kamidana camalkan wuxuu ku camal fali karaa inuu ka hormaro nafyi ama nahyi ama istifhaam haddau kutubta waaweyn markaan gaarna waa lasoo gaabi doonaa warkaan waxaa la dhihi doonaa an yataqadama calayhi nafyun ow shibhuhu nafyi ama wax shabaha aa lagu dhihi doonaa nafyun ow shibhuhu marka hadda waa inaad fahamtaa maxaa loola jeedaa waxa wey shibhu nafyi waxaa loola jeeda annahyu wاlistifhaam labadaasaa loola jeeda laakiin hadda damiin faro waaweyna wax loogu qoraa bilow maadaama aad tahay warcad a lagu sheega layskuma kaa saarin waa lagu kala saaray dudub lagama dhigina waa la tafsiiliyey marka qismiga labaad marka uu camal falayo camalfalkan ah in murtadahan la rafciyo qabarkana la nasbiyo shardi waxaa ah saddex mid ka mid uuna ka hormaro nafyi ama nahyi ama istifhaam markaasuu camalkan camal fali kara waalqismu qismiga qismiga aani oo labeeya maashe wey yacmalu camal falaa haada alcamal camalkan bishardi an yataqadama inuu ka hormaro shardigeed uu ku camalfala caleyh korkiisa nafyun inuu ka hormaro aw istifhaamu ama istifhaam inuu ka hormaro o nahyu nahyi inuu ka hormaro wahuwa qismigaasu arbacatu afcaalin waa afar ficil wey afarta ficil zaala wey waman faka wafaia wa barixa afartaas ma camal fali karaan haddaan nafyi ka horrayn ama nahyi ama istifhaam waa shardi inay intaas mid ka hormaro wlqismu haali qismiga saddexeeya maa shay wey yacmalu camal fala haadal camal camalkan qismiga saddexaad camalkan oo ah rafcu lsmi wa nasbu lkhabari waa camal fala biayri shardin shardi la-aan waxba looma shardiyo mel alla meeshaad ku aragto camalkaanu camal falaa wax loo shardiya lama arko mel alla meeshaad ku aragto ku camal falaa wاlqismu haaliث qismiga saddexeeya maa shay wey yacmalu camal fala haadalcamal camalkan bigayri shardin shardi la-aan wahuwa qismigaasu amaaniyatu afcaali waa sideed ficil wahiya sideed albaaqi ah, waa inta hartay waa sideedii ugu horeyday sideedii ugu horeyday ah, sideedii ugu horeyday kaana waamsa waasbaxa waadxaa wadalla wabaata wasaara walaysa ah. marka sideedaas waxba looma shardiyo wax shardiya uma baahna halkaas waxaan uga gudubnay marka la fiiriyo xagga camalfalka shuruuddiisa iyo shardila-aantiisa saddexdaasa loo qaybiya mar kalaa haddana la qaybinaa waxaa laga fiirinaa xagga tasarufka iyo tasaruf la-aanta tasaruf waxaa la idhaha ficilkan mar waa maadi marna mubaaricuu noqonaa mar amaruu noqonaa mar masderuu noqonaa mar isim faaciluu noqonaa ficilka marka tasarufkiisa marka la fiiriyo iyo tasaruf la-aantiisa dhankaas marka laga fiiriyana haddana waa la qaybiya watanqasimu waa qaybsamay haadihi alafcaalu afcaashan min jihati tasarufi xagga tasarufka ilaa alaaati aqsaami saddex qaybood u qaybsame saddex qaybood uqaybsame afcaashaana xagga tasarufka marka laga fiiriyo saddex qaybood uqaybsamay alqismu اlأwl qismiga ugu horeeya maasha weeye yatasarafu tasarufa fi lficliyati ficilnimada tasarufan tasarufkao kaamilan dhamaystiran tasaruf dhamaystiran uu ficilka xaggiisa ka tasarufa bimacnaa waaa lo bimacnaa annahu qismigaas yaati waxaa ka imaanaa minhu xaggiisa almaadi wاlmudaaricu wاlmr a ka imaana intuboo ka imaana xagga ficil kaliyuu ka hadlay hadde ficilnimada xaggeedu ku tasarufaa maadi waa ka imaana mudaaric waa ka imaana amar waa ka imaana masderna weliba waa ka imaana ism faacilna waa ka imaana masderna waa ka imaana ism faacilna waa ka imaana laakiin ism mafcuul ka imaanmaa weligiis qismigaas marka hadduu kuu sheegay maadi iyo mudaaric iyo amar maxaad ku darsataa masder iyo ism faacil alqismu qismigaale war ugu horeeya maa shay wey yatasarafu tasarufa fi lficliyati ficilnimada dhexdeedu ku tasarufa isagu ficilnimada kaliyu kuu sheeg masder iyo ism faacil kama hadli ficilnimada tasarufan kaamilan bimacnaa tasarufan kaamilan kuu fasira bimacnaa macnaheedu wuxuu yahay annahu qismigan yaati waxaa ka imaana min xaggiisa almaadi wlmudaaric wاlamru wa huwa qismigaasu wa huwa qismigaasu sabcatu afcaali waa toddoba ficil toddoba ficil wey waxa tasarufkaasu ka imaanayo wahiya toddobadii kaana wey wa amsa wey wa asbaxa wey wa adxa wa dalla wa baata wa saara waxaa leedahay kaana waa ahaad yakunu waa ahaana kun ahow saddexdii baa ka tii soo ma ka imaanaa cown isim faacilna waa ka imaanaa kaainu ism mafcuuloo makuuna ma jiro makuun kama yimaado kama yimaado sidaasaa wada leedahay amsa yumsi amsi ad waa ka imaana abaxa yubixu abix abxaa yuxii adxi waa ka imaana kulli dalla kulligood waa isku mid waalqismu qismiga ahaaliu saddexeeya maash qism weeye yatasarafu ku tasarufa fi lficliyati ficilnimada tasarufan tasarufkoo naaqisa naaqisa tasaruf oo naaqisa qismi tasarufaayo tasaruf naaqisa qismi tasarufaayo xagga ficilnimada maxaa looga jeedaa tasaruf naaqisa bimacnaa annahu yaati waxaa ka imaana bimacnaa macnuhu wuxuu yahay annahu qismigaas yaati minhu waxaa ka imaana almaadi wاlmudaaric laysa kayru wax kale ka imaan maaya maadi iyo mudaaric laysa kayru masder amar kama yimaado masder kama yimaado xataa amarkiisa lama isticmaalo maba ka yimaado masderna kama yimaado masderna kama yimaado marka qismigaas waa maadi iyo mudaaric kaliya maadi mudaaric bes intaasaa ka imaanay tasaruf naaqisaha la yidhahdo wa huwa qismiga tasarufka naaqiskaa tasarufa arbacatu afcaalin afar ficil wey wahiya afartii facil fatia ah wey wanfaka wey wa barixa wazaala wlqismu haali qismiga sadexeeya maa qism wey laa yatasarafu an tasarufayn aslan asalbama tasarufo meelba kama dhaqaaqo halka aad ku soo martoo maadinimada kama dhaqaaqo maadinimadaasu iska taagan yaha weligiis xagga iyo xagga ugama dhaqaaqo mudaaric ma aado amar ma aado masder ma aado ism faacil ma aado ism mafcuul ma aado maadinimadaad ku aragtay xagga iyo xagga kama aado ma tasarufo jaami baa la waa wax qalalano meel ku qalalay meel hore wax ku qalalay wey ka dhaqaaqi ma wax dhaqdhaqaaqaya ma wlqismu haali maa shay weeye laa yatasarafu aan tasarufayn aslan wa huwa qismigaasu ficlaani waa laba ficil axadumaa midkood layse wey itifaaqa waa laisku waafaqsanya layse inaysan tasarufin layse maadi soo maaha mudaaric ma leh amar ma leh kama dhaqaaqdan karo layse weligeed waa maadi waana laysku waafaqsanya naxwooley wani daamo wey calal asaxyada khilaafaa ku jira laakiin sida saxnimada badan daama weligeed maadiya joogtaa mudaaric xataa lagama arko amar warkiis da masder warkiis da kuma amar ah. marka halkaas ayuu joogaa halkaas ayuu jooga wuxuu ku yidhi marka haddii lagu soo yidhi afcaashan qaar ka mid ah waa tasarufa qaar waxay tasarufaan tasaruf taam qaarna waxay tasarufaan tasaruf naaqisa kii tasarufa hadda maadiya laguu soo miaaliyey meeshuu tagaa sidii u camalfala hadduu mubaaric noqdo yarfacu isma yansib lkhabr hadduu amar noqdo yarfacu isma yansib lkhabra hadduu masder noqdo yarfacu isma yansib lkhabra hadduu isim faacil noqdo yarfacu isma yansib lkhabr meeshuu tagabaa shaqadiisuu la tega shaqadiisii qabsaa meeshuu tago ah, afcaasha intii tasaruft waxaan tasarufi iska da midkii lgu yidhi waa tasarufaa tasarufka meeshuu ku tago ila midna tasaruf taamu tasarufa midna tasaruf naaqisa kii tasarufaa sidii u camal fala maadinimada sidii ugu camal falaya hadduu mudaaricooda ugu camal fala hadduu amar sidii ugu camal fala hadduu masjid noqdo sidii u camal fala hadduu isim faacil noqdana sidii u camal fala wuxuu ku yidhi shiiku waa kayrulmaadi maadi kayrkiis min hadiil afcaali xaal uu ka haday afcaashan yacmalu waa camal falaa camal maadi maadiga camalkiisa camalkii maadigu camal falaa wadalika miaalki naxw qowlihi tacaala walaa yazaaluuna dadku ka suuli maayaan mukhtalifiina kuwa iskhilaafsan inay yihiin weligaa intaad nooshahay iskhilaaf dad waa arke kan xagga ka dhawaaqa ma maqashay yuusan ku baadiyayn anaa warkahay adu warka mid waa baadiyeysay mid kalaa xagga ka dhawaaqa leeyahay dariiqii nabi anaa haye isagaa baadiyeysay ilaa qiyaamo laga tago saasay ku maxkamada alle ilaa laga ah, ilaa maxkamada ilahay laga hortago saasay dadku isu khilaafsanaanay mar la midoobayo maad sugay hay maya ma soo soco walaa yazaaluuna muqtarifiina weligood ka suuli maayaan ilaa ma raxima rabbuk laakiin waxaan ayagu khilaaf la imaanayn oo diinkii nabiga ku sugnaana dadka rabbi u naxariista ha qofkii mofta dariiqii nabiga haya asagoo khilaaf ma jeerin ha khilaaf waxaa keenay wixii wax ku daray ah, ayagu marka inta so kuwaas dadka khilaafsan ee maya ayagmaa wax soo kordhiyey ayagu inta ilahay ku adoonsaday la fadhiya ah, wixii nabigu yidhi la fadhiya sal la ala khilaaf iyo shal iyo balo waxaa ka shaqeeyey qofkii diinta wax ku daray oo bidcada la yimi ah, ee miyaa inta diintii nabiga laga tabo miyaa la raaci karaa isaga maya maxaa waajiba asagu inta diinta lagu daray inta iska daayo middaa nabiga inuu usoo laabo isagaa fallaagoobay isagaa fallaagaa marka ilaa man raxima rabuka waa qofka diinkii nabiga hayo diinkii nabiga qofka haya oo aan waxna ku darin waxna ka jarin ah, diintii nebi maxamed sal اlahu alيه waslm ee aan waxba ku darin waxna ka jarin kaasu bele kama shaqayn ah, isagu marka ahlukilaaf maha isag ah, ahlukilaaf yaa qofkii diinkii nabiga kala bileeyey wax ku daray qofkii diinta nabiga wax gadaal uga tolay waa kaasaa balawadu qofka khilaafka wada waa qofkaasaad leeday walaa yazaaluuna ka suuli maayaan dadku mukhtalifiina kuwa iskhilaafsan inay yihiin hadda zaala walmaadi waa tahay iyadoo mudaarica sidii iyagu camal fale yarfacu isma yasiru lqabara walaa yazaaluuna alwaawu calaa xasabi maa qablahaa laa naafiyatun mabniyin cala sukuuni laa maxala la min icraab yazaaluna ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min anaasib aljaazi wa calaamatu rafci hubuut nuun niyaabatan can idama lana min alxaal khams ma naba fiihi xarfanaan xarag wwaaw jamaacati damiiru waaa l wahuwa mutaصarif dhe halkaas markaad marida wahuwa mutaصarifun min zaala naaqisati latii tarfacu isma tansib اkhabara halkaasuu ka soo gadoobay wahuwa mutaصarifun min zaala annaaqisati allatii tarfacu isma tansib اkhabara markaasaa leeda waaw jamaacati damiiru mutaصilu mabniyu calى sukuni fi maxali rafcin ismu zaala dhe faacilaa dhehn faacil markaaso ficilkan waa naaqisi ficil taamaha faacilkaatee ficil tanama a faacil qaata ficilkana waa naaqis muxuu rafcistaa ism ficilka taamkana ismka uu rafciyey maxaa la idhaha faacil marka kan waxaa leedahay ismu zaala aad leedahay muqhtalifiina khabaru zaala mansuub wa calaamata nasbi alyaa almaksuur maa qablaha almaftuux maa bacdaha niyaabatan can ilfatxi liannahu jamc lmudakari saalim macnaaba fii xarfi man xaraka wanuuna ciwadun can itamwiini fi ismi lmufradi la nabraxa ka suuli mayno ay yidhaahdeen reer banu israa'iil caakifiina kuwa ku negi inaan nahay calayhi calaa cibaadati alcijli weylka ama dibiga yar la caabudidiisa ka dhaqaaqi mayno yidhahdeen fiiri la nabraxa barixa maadiyay aheed mudaarici weeye nabra waa mudaarici muu lagu bilowday barixa maadiyay aheed soo maaha nabraxana waa mudaarici sidii u camal falay marka واsتقباaل مبني على سكون لا محل لh من اإعراب نبرح فعل مضارع منصوب بlm وعلامة نصب فتحة ظاaهرة في aخر وهuو متصرف من brح ناaqصة الtي ترفع الاسم وتنصب الخبر واسم brح waxaa واسم نبرح ضمير أول مxaa dhhd فicilka مdaaرca nuunta lagu ضمير مستطر وجوبا تقدير نحن aan dhhayni kan faacil ma dhahaydid intaas kaliya iska ilaale waxay dhahda wasmu nabraxu damiirun mustatirun wujuban taqdiiruhu naxnu halka wadu mara laakiin keliya magaca laga ilaalaa faacila dhihi maa isima laleey wasmu nabraxa damiirun mustatirun wujuba taqdiiruhu naxn calayhi calaa xarfu jarin walhaw damiiru mutaصil mabniyin cala اkasri fi maxali jarin aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bcaakifiina gabaal tacluuji caakifiina khabaru nabraxa mansuub wa calaamatu nasbi alyaa almaksuru maa qablaha almaftuux maa bacda niyaabatan can اfatxa lأnnahu jamcu mudakari saalim ma naba fii xarfin xaraka wanuunu ciwadun can itawin fi ismi mufradi hadda nabraxa iyagoo mudaaraca sidii barxay u camal fasho tallaa ilaahay baan ku dhaarannay ay yidhahdeen ikhwatu yuusuf taftau laa taftau aabbow inaadan ka suulayn nabi yacquub awooday la hadlaya tadkuru inaad xasuusanaydo yuusufa yuusuf wiilkii goorma waa hore laga samray aada iska soo xasuuseen tallaahi allaan ku dhaaranay ay yidhaahdeen nuqsimu tallaahi waa tallaahi allaan ku dhaaranaye taftau laa taftau inaadan ka suulayn laada maxaan kuu tusaa laada taftow maba camal fali karto haddaad nafyi ka horey marka lafdan ow taqdiiran uga horey haddaad taqdiiran uga horeyda meesha macnuhuba sax noqon ma haddaa lasoo qadariy fiiri macnuhuba sax noqon ma marka nafyigiiya meesha loo soo qadara laadi naafiyadaha meesha ugu jirta taftaw laa taftaw inaadan ka suulayn tadkuru inaad xasuusaydo yuusufa tallaahi ataa xarfu qasamin wajar jari mabniin cala fatxi la maxal la min alcraab allahi muqsam bihi majruuru bitaa'i lqasam وcلاaمة jr ksرة ظاahiرة في الjاr والmجrور متacaliqaani بفعli مxduuفi وujuba تqdiru نqsimu markaa nuunaad ku horma ficilka awl qsimu maan soo qadarayni markii hore mogta hadda nuun ku bilow ficilka mudaaric ilaa jamac wey ikhwatu yuusuf nuqsimu waxaan ku dhaaraynaa talla saas yidhah taftaw ficl mudaaric marfuucu litajarudi min annaasib wاljaazim wacalaamatu rafci damatun ظaahiraة fi akhirihi wahuwa mutasarifu min fadki annaaqisati alatii tarfacu isma tansib اkhabra ficil mudaaric taa lagu bilowday mufrad mudakara lagula khidaama maxaan dhihi jirna faacilka wafaaciluhu damiiru mustatiru wujuban taqdiiruhu anta wa faaciluhu keliya ka bedel intii kale waa sidii ha afcaashan faacil ma rafcisato damiiru mustatiru wujuuban taqdiiruhu anta halkeed marsiinaya taa damirigay la midta nabi yacquubay la hadlaya taaftaw ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min annaasi wاljaasim wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri wa mutasarifu min fatica naaqisati lati tarfacu isma tansibu lkhabara wasmu taftaw damiiru mustatiru wujuuban taqdiiruhu anta tdkuru ficl mdaarc marfuuc ltajarudi min annaasi wاljazm wcalaamatu rafci damatu daahiraة fi akiri وفاacلhu ضميir مsttir وuجوبا تقديirhu anta ir tنفcل caadiya oo tam wey taftawna waa فicل naaqis intaasa udhaxayda farqiga bs haye وفاacilhu aan lena markaa tذkuru ila isaga waa فicل tam وفاacilhu ضميir مsttir وuجوبا تقديirhu anta aan lena anta نabiy لlahi yعقوب ahaa yusufa waxaa tidhaahdaa mafcuul bihi mansuub tadkuriga mafcuulnimo u nasbisane mafcuul bihi mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiratun fi akirihi marka waxaa lagaa rabaa taas taa u isimkii waa qaadatay aawa khabarka jumladan wey jumladaana khabara waljumlatu min alficli wa tadkuru iyo wlfaacili iyo wlmafcuuli fii maxali nasbin khabaru taas ta jumladaasa khabarkiiya raabidaa lagaa rabaa jumlo abar noqotay ilaa wixii mubtada abar u noqon jiray afcaashaana abar u noqda wixii mubtadaha abar u noqon jiray afcaashaana abar u noqda maxaa dhehe marka waraabidu baynahumaa faacilu tadkuru faacilka tadkuru iyo isimka taftau isku meelay u laabanayaan soo maa labadooda nabilahi yacquub wada laabanaya soo ma jeedin labadooda isku meel u laabanay saasaad leedahay na akhawaatuhaa kaanay akhawaadood halkaasaan uga gudun hmm? jumlada jawaabulqasamka waljumlatu min tafta wasmihaa wa khabarihaa laa maxala lahaa min alicraab lnahaa jawaab qasami lnahaa waaqicatan fi jawaab qasam jumladaas marar badan soo marnay sidii waayo waxba isma bedelin sax ina waa khawaatuha hada maxaluhaa ina iyo walaalayaalkeed maxalkii looga hadlayaa la gaaray qaala wuxuu ihi mxamed ibnu mxamed ibnu daawuud asinhaaji almacruuf bibni ajruumi wa amaa ina ina iyo waa khawaatuha walaalayaalkeed fainahaa ina iyo walaalayaalkeed tansibu lsma isimka waa nasbidaa wa tarfacu lkhabara khabarkana waa rafcidaa ina iyo walaalayaalkeed walaalayaalkeed waxaa loola jeedaa nadaa'iruhaa kuwa lamidkaa oo sida ina u camal fala aa loola jeedaa waama ina ina iyo waaqwaatuhaa fa inahaa ina iyo walaalyaalkeed tansibu isma isimka waa nasbidaa wa tarfacu lkhabara khabarkana waa rafciyaan saasay camal falaan mubtadihii waa nasbinayaan waxaana lagu magacaabaa ina isimkeedii iyo akhwaadeedii ina iyo akhwaadeedi isimkooda laleey magacii mubtada waa laga bedelaa ism aa laleey waana la abarkii mubtadahana waa rafcinayaan rafcan ayri rafci awali rafcii hore rafco aan ahayn wa amaa ina ina wa akhwaatuha iyo walalyaalkeed fa inahaa madkuuraadaasu tansibu isma ismkay nasbineen wa tarfacu lkhabara khabarkana waa rafcineen wa hiya xuruuftaasu dhammaan waa xuruf ina weeye wa anna weye walaakina weye wa kaana weye walayta weye walacala weye taquul waxay leedahay ina zayda zayd qaa'imun mid taagan wey ina xarfu tawkiidin wa nasbin tansibu isma wa tarfacu lkhabara mabniin cala fatxi laa maxala lahu min alcraab zaydan ismu ina mansuub wacalaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri qaa'imun khabaru ina marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri waxaa leedahay walayta camran alla camar shaaqisun mid taagan hadduu ahaa lahaa layta xarfu tamanin wa nasbin تنصب الاسم وترفع الخبر مبني على الفتح لا محل له من الاعراب mrhan ism layta mansuub وcalaamaةu naصbi fatxaة daahiraة fi akhirih shaakisun khabaru layta marfuuc وcalaamaةu rafci damatu daahiraة fi akhirih iyo wama ashbaha dalik intaas iyo wixii shabah sharx mase matni matn matniga weli ku jirna wa macnaa ina ina macnaheeda wa ana ana macnaheeda labadaas isku macno hadda lixdooda macnahoodiyu noo sheega ina iyo ana waa isku macno waxay faa'iideeyeen maxay tahay waa macnaa ina wa ana litawkiid adkayn wey adkaynta waxaa loola jeedaa nisbaynta nisbaynta oo qadarka loo nisbaynayo isimka ay adkeeyaan moogtahay qadarka mubtadaha loo loo nisbeeya hadda fiiri haddaan istaagga yaa loo nisbeeyey saydaa loo nisbeeyey inna iyo ama nisbadaasay sii adkaynaya oo carabiga waxaa la isku mid maan haddaad tidhaahdo zaydun qaa'imun zayd waa taagayn iyo haddaad tidhahdo ina zaydan qaa'imun isku mid maaha midda dambaa adadag ma ujeedaa qofka marka iska caadigaa ah oon shaki yanu ku jirin waxaa la idhahdaa zaydun qaa'imun saasaa loogu sheega war zayd waa taagayn shaki yar hadduu ku jiro inaa loo gelshaa ina zaydan qaaiman war zayd waa taagan yah waa la huba shakigiisu hadduu wen yah waaba loo dhaarta wallahi ina zaydan qaaiman hadduu madax adag yaha laama loogu daraa wallahi ina zaydan la qaaimu hadduu intaas wa ku qaado waa carabi ma yaqaan laska daal marka inada iyo anadu maxay faa'iideynayaan nisbada loo nisbaynayo oo loo tiirinayo qabarkan isimkay adkaynaya waa xaqiiqo wada sayd u saasay ka dhigan ah, nisbada kabarka la nisbaynaayo oo loo nisbaynaayo mubtadaha ay adkaynayo ina iyo ama labadood macnahooda intaas waa saas macnahood wa macnaa ina iyo wa ana litawkiidda adkaynay usugnaadeen walaakinana lilistidraaki ka dabategid arrin tagtay aa laga dabatega arrin ah, tagtay aa laga dabatega fiiri waxaa leeyahay ina zaydan zayd waxaa la leeyahay ina zaydan zayd bakiilun waa geed bakiil ah. ah waa mudal waa midaan waxba bixin ah, mudal iyo wax mahaysta wax isma dhaamaana leydi waa midaan waxba bixin waa masuug ah, ina zaydan bakiilun markaasaad waxaad istiri hadduu bakiil yaho maalka uusan quurin naftana ma quuro waa fulay malaha aad sidii mogta hadalkaa laga dabata makaa laakinahu shujaac laakiin waa geesi saasay tahay hadalkii aad tiri hadalka inta laga daba tago aad arrin aad malaynayday a meesha laga saara istidraarku hadalka hore wax laga fahmaayo aa lagu anfina soo ma jeedin hadalka hore wax lagu laga fahmaayo islaama laga fahmaa ayaa lagu lagu anfina zaydun waxaa ina zaydan bakiil kaasaa istiri fulayna waayo atalo laakinahu shujaac war maya bakiilnimada xoolaha unbuu ku mas-uulaahe xagga nafta waa quura ah. marka istidraag waa ka dabategin hadalkii hore laga dabatega wa kaana kaana litashbiih usugnaado kaana laba shayaa laiskula shabaha macnaheedu waa saas kaana waa adaatu tashbiih adaatu tashbiih waa soo qaadan adaatu tashbiih waa soo qaadan baanu isku lugoyna ilaa nimankaanaba laga rabaaba adatu tashbih waa lasoo qaatay ma lasoo qaatay adatu tashbih ma lasoo qaatay haye sheek meeqay ahaayeen shan ay ahaayeen haye maya ima aadan fahmin adatu tashbihan ku maku dhihin arkaan arkaanu tashbih kuma weydin aniga adaad hadda adaadaan ka hadlayna kaanadan waa adaatu tashbih maahan arkaanu tashbih laa taqlid baynahuma kaana milu waa malayday laakiin iskuma kaa saarna waafna waa ka ogtahay khayr allah ku siiyo haye meeqay ahayd hor shan haye kaana naxwi milu alkaafu maasha allah hal miraa ka maqan ka hor waa roy sidii la rabayna maa oo inaan waxba ka maqnayna haye sheeg adiga adaat tashbiih ammaanadan kuu dhiibay iidib shalay ahayd kaana alkaafu naxwu milu abartaa ninkaas ah. ma ugu tegaysaa ma laisugu tega hal ninaa laga rabaa laa ilaha afarta bis maa la sheegay shan lama sheegin afar bis maa la sheegay ha oo ninkii shan aw ninkii iisoo qabta ninkii shan ahe laba isim iyo laba xarafay ba ahaay in la isku qalda ma ahayn waaya afaray ahaayeen haddaad tashbiih horana loo soo sheegay marka kaanadaana kamida waaya walayta layta litamani jeclaysi ay usugnaatay jeclaysi isaga noo sharxi doono insha allah walacala lacalana litaraji rajayn iyo watawaaquci shansi ayay usugnaatay taraji iyo tawaaquc farqiga udhexeeya waa noo soo socda ah, waa la rajaynaa waa la shinsanaa isagaa kala sharxi doono insha allah marka carabi ahaan ad ufahamtana soomaaliga adaa saarahood adaaba haye waayo sharax aquulu waxaan leeyahay alqismu qismiga aani labeeyo qismigaasoo min nawaasiq mubtadai mubtadaha kuwa nasaqa kamida ah iyo walkhabari khabarka ina weeyiyo wakhwaatuhaa ay nadaa'iruhaa kuwa lamidkaa ah. fil camali camalfalka kula midka ah wahiya ina iyo khawaadeedu tadkulu waxay gashaa cala almubtadai mubtadaha iyo walkhabariy gashaa fatansibu waa kor dhigtaa almubtadaa wa yusamaa waxaana xukunkana waa ka bedele raamkana waa ka bedele markay gasho nawaasidan ina iyo khawaadeeda mubtadaha waa nasbinaya magacana waxaa laleeyahay ismu ina waa khawaatia wa tarfacu kabara kabarka waa rafcine rafcan kayra rafci wli rafcihii hore rafco aan ahayn rafcihii hore rafco aan ahayn bimacnaa maxaa loola jeeda bimacnaa anahaa ina iyo khawaadeedu tujadidu waxay u soo cusboonaysiineen low khabarka rafcan rafce rafcahaasoo kayr aladii kii kayrkiis ah kaana loogu sugnaaday qabla dukuuliha gelideeda ka hor markay gashay ka hor rafcihii ku jiray mid aan ahaynay rafcina annahaa inaga khawaadeed tujadidu waxay u soo cusboonaysiineen lahu khabarka rafcan rafce rafcahaasoo kayr aladii kii kayrkiis ah kaana u sugnaaday lahu kabarka qabla dukuuliha gelideeda ka hor wa yusama waxaa lagu magacaaba kabarha kabaru ina waa akhwaati alaleeya wa haadihi adawaatu adawaadan oo lixda kulluhaa dhammaanteed xurufu waa xuruf weeye sitatun waana lix lixduba waa xuruf asmaana maahan afcaalna maaha alawal kanu waraya ina weye bikasri اhamsa waani kan labayan yadulaani waxay tusaan cala tawkiidda adkayn labadoodu xagga macnaha waa isku mid labaduba tawkiiday tusaan xaa loola jeedaa tawkiid wahuwa wa macnaahu tawkiidka macnihiisu taqwiyatu nisbati lkhabari khabarka tiirintiisaoo la xoojiyo weeye lilmubtadae mubtadaha loo nisbayna nisbaynta khabarka loo nisbayna mubtadaha nisbadaasaa la xoojina tawkiidka tawkiidka macnihiisu taqwiyatu nisbati اkhabari khabarka la tiirintiisa tiirintaas la xoojinteeda weeye lilmubtadai mubtadaha loo nisbayna naxwu ina abaaka abaa xaadirun mid joogo wey ina xarfu tawkiidin wa nasbin tansibu isma tarfacu khabara mabniyu calى اfatxi la maxal lah min اlcraab abaa ismu ina mansubu calaamatu naصbi alalifu niyaabata can اfatxa لأnnaha min alasmاء الhamسa ma naaba fi xarfi min xaraka abaa mudaaf alkaafu damiru mutasilu mabniyu calى اfatxi fii maxali jarin mudaaf ilayhi xaadiru khabaru ina marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiraة fi akhiri laakiin ina iyo ana hal shay kala duway annadu waxay ka mid tahay adawaadii masderka laga dhalaali jiray meeshay gasho anti meel alla meeshay gasho masderka laga dhal annaba ka mid inadu ka mid maaha ina meeshay gasho masder kama dhalaalin laakiin ana meeshay gasho masdera laga dhalaaliya shanayna ahaayeen horaan u soo sheegnay ammaanadaas xaggaagay jirtaa sayidkaadaa laga raba anna ma low key anna ma anna iyo an antaasu ka tegay anma an ma lokey shantaasay ahaayeen waa kan hadda badhadhaminayba insha allah naxwo calimtu waxaan ogaaday anna abaaka aabbahaa musaafirun mid safraya inuu yahay calimtu waxaan ogaaday anna abaaka aabbahaa musaafirun mid safraya inuu yahay fiiri calimtu ficlun wa faacilun anna xarfu tawkiidin wa nasbin tansib isma tarfacu khabara mabniyu cala fatxi la maxal lah min alcraab abaa ismu ana mansuub wa calaamatu nasbi alalifu niyaabat can fatxi lanahu min alasmaa اhamsa ma nada fiihi xarfan xaraka abaa mdaaf kaafu damiir mutaصil mabniy calى fathi fi maxal jari mdaaf ilayhi musaafiru khabru ana marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiraة fi akhiri wاljumlaةu min ana wasmiha wa khabariha fii ta'wiili masderi mafcuul bihi calima arrimada mafcuulkeedu wey masderka lasoo dhalaalina wataqdiiru muxuu noqonaa calimtu waxaan ogaaday safara abiika calimtu waxaan ogaaday safara abiika ama waxaa leedahay calimtu waxaan ogaaday kowna abiika musaafiran calimtu waxaan ogaaday kowna abiika qawna abiika musaira di kale waxaa tidhahda arimtu waxaan ogaaday safara abiika arimtu waxaan ogaaday safara abiika aabbaha safarkiisaan ogaaday waaliu xarafka sadexeeya laakin wey wa macnaahu macnihiisu alistidraaku ka daba tegid wey laakiin waxaa muhiim ah waxaa muhiim ah istidraaga macnihiisa inaad fahamto bal u fiirso waa kane wa huwa istidraagu tacqiibulkalaami waa hadalka in laga daba tago hadal la yidhi in laga daba tago maxaa looga daba tegaa binafyi maa shay in la anfiyo yutawahamu laysmoodsiina hubuutu inuu sugan yahay ow amase ihbaati maa shay in la suga looga daba tegaa yutawahamu laysmoodsiina nafyuhu waxaa la yidhaha istidraag hadal la yidhiyaa laga dabategaa sababka looga dagategaa waxay tahay shay dadku ismoodsiinayeen inuu sugan yahay aa la rabaa in la anfiyo ama shay dadku ismoodsiinayeen anfintiisa aa la rabaa in la sugo waa labadaas hadhow markii lo wana istidraag maxaa la yidhaha waxaa laga rabaa inaad tiraa tacqiibu lkalaami binafyi maa yutawahamu hubuutahu ow amase ihbaati maa waxaa la dhaha istidraa tacqiibu lkalaami hadalka in laga daba tago maxaa looga daba tegaa binafyi maa shay in la anfiyaa la rabaa yutawahamu la ismoodsiinayo hubuutu shay inuu sugan yahy aw amase isbaati maa shay in la sugaa la rabaa yutawahamu la ismoodsiinayo nafyuhu la anfintiisa naxw muxamadun muxamed shujaacu waa gesi fiiri marka muxamed waa gesi marka la yidhaha maxaa la malaynaa deeqsi inuu yahy xale qofka naftiisaba bixiyey xoolahana waa ka bixina saasaa la malayna sooma maxamedu shujaac marka intaas lagu dhawaaqo dadku waxay ismoodsiinayeen qofka naftiisiiba hadduu bixiyey deeqsina inuu yahay xoolahana uu bixi karo saasay moodayeen shaygaas la tawahumay oo dadku moodayeen inuu usugan tahay waxay moodayeen deeqsinima inay usugan tahay deeqsinimadaas in la anfiyaa la rabaa markaasaa laga daba tegaa markaasaa laleeyahay laakina laakina laakinahu baqiil saasaa fiicneed laakinahu baqiilun inuu yidhaahdo laakinahu baqiilun laakiin misaal wuxuu ka dhigay aan macnuun ku caddayn oo wuxuu ihi muxamedun shujaacun laakina sadiiqahu baqiilun laakina sadiiqahu jabaan waxay tahay misaal ku laabo laba nin hadday wada socoto badanaaba waxaa la idha qofku wuxuu la saaxiiba qofka ku dabeecadda saas dhe marka macnihii inaan fahnaan rabno qofku wuxuu la saaxiibaa qofka ku dabeecadda haddii maxamed geesi yahay mar walbana saaxiibkiis iskala socdo waxaa la malaynaa saaxiibkun inuu geesi kala oo waxaa laleeya geesinimada isku raacin ee fulay ma raacin saasaa la ismalaynaa soo ma marka markii la yidhaahdo muxamedun shujaac muxamed waa geesi waxaa la isleeya khaas haduu muxamed geesi yahay ninka la socdana waa geesi waxaa la tawahumaa in saaxiibkiis geesinimo u sugan tahay shaygaas inuu sugan yahay la tawahumayaa la anfina marka ta laga daba tago waxay leedaha laakina sadiiqahu ninka saaxiibkiis iskala socdo maaa jabanu waa fule muxanadun mubtado marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره لكن حرف استدراك ونصب تنصب الاسم وترفع الخبر مبني على الفتح لا محل له من الاعراب صديقة اسم لكن منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره صديقة مضاف وله ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه جبان خبر لكن مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره waraabi carabka afreeyaa kaana weeye wa huwa kaana yadullu wuxuu tusaa calaa tashbiihi lmubtadai mubtadaha in loo ekaysiina bilkhabari kaana waxay tustaa laba shayoo laysku ekaysiina mubtadihii in khabarka loo ekaysiina saasay tustaa naxwu kaana aljaariyata gabadha badhun dayax afar iyo tobanaad mooda fiiri aljaariyata gabadhaana waxaa loo ekaysiina dayax maxay tahay meesha waxaa ka dhexeeya alidaa'atu xagga iftiinka iyo quruxda aa ka dhaxayda marka gabadhiya waxaa rabaa in loo ekaysiyo lagu shabaho daya kaana aljaariyata gabadha waxaadba moodahay u eg tahay badhu daya kaana xarfu tashbiihin wa nasbin tansib isma tarfacu lkhabara mabnin cala fatxi laa maxala min axraam aljaariyata ismu kaana mansuubu calaamatu nasbi facatu daahiratu fi akhiri badrun khabaru kaana marfuucu wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri واmis xarafka شhaneeya layt wey layt ay faaidaydaa waa macnaahu macnihiisu atamani waa jeclaysi layt waxay faaidaydaa jeclaysi masderkii oo halkaa laga dhalaalinaya masderka kaana maydaa shanta ku jirtay anay ahayd waxaa ku jiray kaanada kuma jirin shantii masderka laga dhalaali jiray ahlu sharaf saasaad ishkaalka kugu jira waa la sheega si lagu daweeyo di kale cudurka la fadhine soo ma aadaad u shaanta ahlushara wاlkhaamisu xuruuftii masterka laga dhalaalayo maxay ahaayeen anna iyo an iyo ma iyo low iyo key maujeedaa kaanaynasan ku jirin kuma jiro wاlkhaamisu xarafka shaneeya layta weye wa macnaahu macnihiisu atamani waa jeclaysi xaa loola jeedaa jeclaysi wa huwa tamanigu dalabulmustaxiili wax aan dhici karin in qofku jeclaysaa la dhahda wax aan dhici karin inuu jeclaystuu raba taasa waxaa la dhahdaa tamani wax aan weligeedna dhacayno mustaxiil ah dalabulmustaxiil waa la dhahda waxaan marnaba dhacayn oh. qofku inuu nool yahay maydya maya ma dhici karta mustaxiil waa kaa wax mustaxiil ah oo aan dhacayn qofku inuu jeclaysto tamaniyaa la dhahda aw maa fiihi cusrun ama wax culays ku jiro wax dhici kara laakiin aan fududayn ee la isku jiro jeclaysiga la jeclaysana maaa l ayagana tmani marka tmani waa labadaas naw layta shabaaba caaidun oday duqa sagaashan iyo laba jira aad duqnimadii dhibtay markaasuu le ar hal maalin hadday dhallinyaronimadeydii iisoo laaba leh uu leey dhallinyaronimadaydii hal maalin hadday iisoo laaba leh soo laabeen weligeed ma dhici karto fiiri layta shabaaba alla dhalinyaranimo caa'idu hadduu ii soo laabana ha aanba u sheego duqnimo waxa igu samayde meeshaanaan duqnimo igu dilat ha waa uga sheekayda arbax iiga kaa dambeey war makahaydaa dhalinyaranimo aan dhiilhayo soo ma jeedin haye maxaa dhee layta xarfu tamanin wa nasli tansib isma tarfacu lkhabara mabnin cala alfatxi laa maxala lah min alacraab ashabaaba ismu layta mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu shaakiri caa'idun khabaru layta marfuuc caaidun khabaru layta marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratu shaaqin layta marka ashabaaday nasbiday caaiduna waa rafciday taas misaal waxay u tahay shay mustaxiil ayadoo la jeclaystay shay culays ku jiro ayadoo la jeclaystay laytalbaliida alla damiinka yanjaxu hadduu guulaysana taa imtixaanka hadduu keeni lahaa boqol kiiba boqol damiin saan u jeclaana damiin ardada kan ugu damiinsan inuu guulaysto oo weliba keena darajada ugu sarayda waa culusta laakiin mustaxiil ma waxaa dhici karta midkan fahmo badana inuu isleeya dhib male hadhood akriyda miiska inta saarama kitaabka hadhow kanona xaloo dhan uu ku leyla habeenka marka dambe fahmo badane gebgebgebgebgeb marka imtixaan la gaaro orda kanona wax walba awal xifdiyuu dhibtooday markaasuu isagoo degan imtixaankiisa iska gela uu leeyahay haddee waxa maanta gebgebe waktiga quurinayday ood feeraha ka neefsaydaan anugu soo jeeday uu leey waa dhici karta marka damiir inuu ka sara mana waa dhacda fahmi laakiin ma badna soo maa waa dhici karta allo maxaan arag layta albaliid damiir yanjaxu hadduu guulaysanaha layta xarfu tamanin wa nasbin tansibu isma tarfacu lkhabara albaliida ismu layta mansuub wacalaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri yanjaxu ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min amaasib aljaazim wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri wafaacilu damiiru mustatiru jawaasan taqdiru huwa yacuudu cala albaliid على البليد والجملة من الفعل وينجح هي والفاعل في محل رفع خبر ليت waraabitu baynahmaa faacilu yanjax wasaadisu xarafka lixeeya lacala wey wa huwa lacala yadul wuxuu tusaa cala taraji rajayn aw itawaquci shinsi maxaa la yidhaha taraji tawaqucse maxaa la yidhaha isagaa kuu sharaxa wa macna taraji taraji macnaheedu waxa weya dalabulmri arin in la dalbado arin almaxbuubi la jecel arin uu qofku jecel yahay inuu dalbo tarajiya la yidhaha rajayn waay walaa yakuunu mana noqdo ilaa fi lmumkin arrinkaasuna shay mumkina maaha wax kale ma noqdo mustaxiil ma noqdo shay mumkina oo suurtagal ah oo in la helo ay u badan tahay uu noqdaa naxwo lacallaaha ilaahay wuxuu mudan yahay yarxamuni inuu ii naxariisto lacallaaha yarxamuni lacala xarfu tarajim wa nasbin tansibu isma wa tarfacu lkhabara allaha ismu lacala mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratun fi akhirihi yarxamu ficlu mudaaric marfuucu litajarubi min anasib waljazim wa calaamatu rafci damatu daahiratun fi akhirihi wa nuru lilwiqaaya walyaa damiiru muttasil mabniyin cala sukuuni fi maxal nasbi mafcuulu bihi وفاعل ضمير مستتر جوازا تقدر هو يعود على الله والجملة من الفعل أو يرحمها هي والفاعل هو في محل رفع خبر العل والرابط بينهما فاعل يرحمه ومعنى توقع توقع معنيهيسه intidaaru wuquuci اmri arin dhixidiisa in la sugo waa tawaqu waxaa la yidhahdaa arin dhacayo in la sugo intidaaru wuquuci اlamri arin dhicidiis in la sugo arin almakruuhi la dhibsana arin aad ka cabsanaydo inuu dhacayana laguu sheegay cabsidaas aad ka cabsanaydaa la ihahdaa tawaqu tawaqucaa la ihahda ah, waa macnaa tawaquc tawaquc macnihiisa intidaaru wuquuci اlamri arin dhicidiisa in la sugo weye arin almakruuhi la dhibsana fii daatihi naxw lacala alcaduwa cadowgii wuxuu mudan yahay qariibun cadow inuu noo dhow yahay waa la sheegay cadow inuu soo socdo marka cadowgii waa la dhibsana soo maha laakiin waa ha la sugayo inuu dhow yahay ah, waa arrin la sugayo oo mar dhow inay timaado loo malaynayo waana la dhibsana kaasaa la ydhaha tawaquc daraji wuu ka soo horjeeda lacala alcaduwa qariibun mina laala xarfu tawki lacala xarfu tawaaqucin dhe markaa lacala xarfu tawaaqucin wa nasbin tansibu isma tarfacu lkhabara mabniyu cala fatxi lah maxal loo min acraab alcaduwa ismu lacala mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri qariibun khabaru lacala marfuucu wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri mina min xarfu jarin ma damiiru mutasilun mabniy cala sukuni fi maxali jarin aljar wاlmajhuur mutacaliqaani bqariib الله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد